bsm اllahi wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbihi wman اhtada bhuda wbacd wuxuu yihi mualifku raximah اllah waxafidahu sqط khafiy kalmudls wاlmudls nawcaani fatanabaha alأwl tdliis اlisnaad wahuwa an yarwi الraawi can man laqiyahu aw caasarahu walam yalqahu aw caasarahu walam yalqah shaya lam yasmachu minhu muhima anahu samica minhu bisiiqati taxtamilu samaaca yani wagayrahu nacam aan hadalkaas waynu akrinay laakiin aan laqbada markuu celiyo alawalka hore tadliis lisnaad wey wahuwa tadliis lisnaadkii an yarwiya waa inuu wariyo araawi raawigii inuu wariyo caman laqiyahu sheekh uu la kulmay waxna uu ka qaatay inuu ka wariyo shay-an inuu ka wariyo lam yasmachu aanu ka maqlin minhu isaga aanu ka maqlin muhiman xaalowiyey mid moodsiinaya anahu samicahu inuu ka anahu samica minhu inuu isaga ka maqlay bisiiqatin qaab buu kaga warinayaa taxtamilu qaadi karta asamaaca ka maqal iyo wagayrahu baad ku daraysa halka asamaaca ka maqal iyo wagayrahu keyrkii inaanu ka maqlin siiqa xaggiyo xaggaba u dhigan ayuu wax kaga warinaya qaala buu odhanaya dakara buu odhanaya xakaa buu odhanaya wuu sheegay anna iyo can buu ku warinaya saasuu yeeli taas waa suurada asalkaa ah. inuu raawi ka wariyo sheekhuu la kulmay waxuu ka qaatay wax aanu ka maqal haadihi waaxida siiqo aanu aan ku caddayn inuu maqal aan ku caddaynna kaga wariyo suurada labaad waa maxay an yarwiya waa inuu wariyo araawi raawigii inuu wariyo caman caasarahu waa talabaad uu yihi aw caasarahu caman caasarahu qofay isku casri yihiin suurtagalla ahayd inuu la kulmo laakiin walam yalqah aanu la kulmin qofay suurtagal ahayd isku casri ahaayeen mandiqad wada joogeen beled ka soo wada jeedeen suurtagal ahayd inuu la kulmo isagoo kale walam yalqahu laakiin aanu la kulmin ayuu wuxuu ka warinayaa dee waxaanu kaba maqalba ila lamabuu kulminbe isagii buu wax ka warinaya waxaanu waa isku casri lamanuu kulmin waxna uu ka warinaya qaabku uga warinayaanoo maxay siiqo aan ku caddayn maqal ayuu kaga warinaya waadix ikhwaan marka maxaa tadliis loo yidhi iihaam baa ku jira iihaam eeg iihaam baa ku jira wuxuu moodsiinayaa qofkaa isku casrigiin inuu wax ka maqlay inuu wax ka dhigtay inuu wax ka qaatay iihaamka noocaasa meesha ku jiraa tadliis tadliisnimada soo jiiday muxuu kugu yihi sheekhu marka muhiman wuxuu ku moodsiinayaa annahu samica minhu inuu wax ka maqlay walihaada kelmaddaasi waa laga maarmaan tadliiska qofka mudaliskaahi wuxuu u qasdinayaa shay aan waaqic ahayn oon xaqiiqa ahayn inuu ku moodsiiyo waadix ikhwaan ihaan baa meesha ku jira marka aan sheekh aan wax ka wariyey ka warinayo wax aanan kaba maqalba qofkii yaqaanay inaan sheekhaa wax ka dhigtay muxuu u qaadanayaa muxuu qaadanaya inaan ka maqlay a ihaan markaa meesha ku jira xaqiiqaduna waxay tahay waxyaabo kale aan ka maqlay inaanan kan ka maqal waadix ikhwaan ayib halkaa waxa halkaa waxaad ku fahmi doontaa kutubta dambena waaba lagu tasriixin doonaaye farqiga u dhexeeya mursal iyo mudallas eesha alfarqu bayna almursali waalmudalas haddii lagu dhaha mursalku waxa weeye inuu taabici nebiga wax u tiiriyo taabici baa nebiga wax ka warinaya way iska caddaynaan oo nebiga wax ka maqan soo maha irsaalka iyo mudelliska farqiga udhexeeya waa maxaa way culimadu yidhaaheen farqiga udhexeeya waxa weeye irsaalka ihaam kuma jiro ihaam kama muuqdo ninkan mursilka ah taabiciga ah nebi ama taabici taabiciga nebi maxamed wax ka warinaya ma raba dadka inuu moodsiiyo qasdigiisu maaha dadka inuu moodsiiyo inuu nebi maxamed wax ka maqlay waayo way iska caddayn inuu nebi maxamed soo gaadhay waadix ikhwaan laakiin ninka sheekhiisii wax ka qaatay wax aanu isaga toos uga maqale isaga iyo sheekha cidi udhaaysa ciddii udhaxaysay jaray ee toos sheekha uga waramay uga wariyey ihaan baa warkiisa ku jira shay maqsuuda ku jira warkiisa waay wa huwa tadliisulisnaadki anwaacu noociyo weeye eekad tadliisulisnaadki ayaa noociya noqday saqdigii maxaynu u qabanay saqdi daahir iyo mid khafiya soo ma kii kafigaana kiisii koowaad muxuu noqday tadliiskiisa tadliisulisnaad soo ma tadliisulisnaadka laftiisibaa ayaa kooxa noqday wa huwa tadliisulisnaadka anwaacu noocyo wey magacaantun baa la rabaa inaad qabato ka koowaad waa maxay waa tadliis lqaci oo tadliis lqaci o maxaad waxa weeye kaan yuxaditha raawi waa inuu raawigii sheego waa inuu raawigii shay sheego kaan yuxaditha raawi Eh, waxa weeyaan kan yuxadit araawiyu inuu raawigii sheego xadiidan xadiis uu sheego ama xadiis ha odhanne uu sanad soo arooriye dheh kan yuxadit araawi raawigii waa inuu sheego sanadan sanad buu sheegaya ama sheykhan sheekh buu sheegaya uma yaqtacu lkalaama dabadeedna hadalkuu goynaya uma yadkuru markuu hadalkii gooyo waxoogaa iska aamusnaa ayuu yadkuru wuxuu sheegayaa sheekhahu sheekhiisii wayasuuqu xadiisahu xadiis buunu kasoo warinaya duuna dikrin duuna dikri ayi siiqatin litaxdiis isagoo oon siiqo siiqooyinkii xadiiska lagu warinayay marnaba isticmaalin halkan u fiirso tadliisu lqacigu waxa weeyaan haddaan si kooban u sheego waa inuu raawigu isagoo majliskii taxdiiska fadhiya ardaydiisii la joogto hareera fadhido inuu sheekh shuyuukhdiisii kamida sheegaya sheekh shuyuukhdiisii kamida markuu sheeguu soo qaado iska aamusaya muddu iska aamusnaanaya sheegitaankiisii aamus baa ku xigay soo ma kadib wuxuu sheegayaa xadiis axaadiistii kamid a ayuu sheegaya dadkii meesha fadhiyay maxay u umalaynayaan inuu sheekhii uu sheegay xadiiskan ka warinayo soo maad garan isaguna isaguna wuu qasdiyey inuu hadalkan kala jaro marka isagu uu qasdiyey qadcinta ihaamka inuu ku moodsiiyo inuu sheekhan xadiiskan ka maqlayna wuu qasdiyey waadix ikhwaan taliisulqadci baa la yidhahdaa aan mithaalkiisa sheego siiqa siiqo siiqooyinkii kamid ah xadiiskana ma isticmaalayo xataa siiqa taxtamilu samaaca wakayruhu iska ilaalinay hadduu doono matalan sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali waa caalim weyn oo culimadii xadiiska ka mid a ayaa waxa uu maalin maalmaha kamida sheegay sheekhiisii zuhri maxamed ibnu shihaab zuhri markaasaa waxaa lagu yidhi markuu sheegay ayuu xadiis u iska aamusay uu iska aamusay muddo kadib buu xadiis sheegay dabeedna nin raggii ag fadhiyey mid a ayaa wuxuu ku yidhi xadiiska mazuuri baad ka warisay sheekh ragga qaar baa soo jeeda moogta xadiiskaa hadda aad sheegtay mazuurigii hore aad markii hore intaad sheegtay iska aamustay baanu xaggaa miyaanu ula kacnayo aad ka maqashay ya xadaakum zuhriyu buu ku yidhi faqaala la may lam asmachu min azuhri zuhri kama maqal walaa minman samicahu min azuhri zuhri nin ka maqlayna kama maqal xadaanii cabdurazaq can macmar can zuhri yaa isagiiyo iyo zuhri udhexeeya mise nin laba u udhexe ya labaa udhexeeya marka taliisulqaci baa la yidhahdaa sheekh shuyuukhdiisa kamiduu raawigu sheegayaa deedna u iska aamusaya muddo kadib ayuu xadiis sheegaya maxay u qaadanayaan dadka xaadiriintahay inuu xadiiska ka wariyey sheekhii laftiisi laakiin isagu wuu u kasay aamuska iihaamkana ihaamkiina meesha waa ku jiraa si awgeed baa tadliis lisnaad loogu tiriyey kaan yuxadith araawiya waa inuu sheega raawigi shaykhahu maala sharaxa waxaa ku taala kaan yadkura araawi waa inuu raawigu sheego shaykhahu fii majlisi taxdiid majliskii uu xadiiska ku warinaya inuu ku sheego ko wayasuuqa xadiisahu xadiiskiisana uu sheego duna dikri ayi siiqatin lakin sida matniga ku qoran baa ka fiican kaan yuxadith araawiyu waa inuu raawigi sheekh shuyuukhdiisii kamida uu tilmaamo isagoo majlis taxdiid fadhiya uma yaqdaca uma yaqdaca alkalaam deedna hadalkiibuu jaraya sanad buu maalan soo sheegayaa markuu meel dhexa marayo ayuu sheekh shuyuukhdiisii kamida sheegaya deedna iska aamusay wayasu muddo kadib markuu xoogaa aamusnaado kadib buu xadiis sheegayaa wayasuuqa xadiisahu xadiiskiisina waa soo aroorinaya duuna dikri ayi siiqatin isagoon sheegin qaab qaababkii kamid a litaxdiidi xadiiska loo kala warin jiray isagoon qaab qaababka xadiiska loo kala warin jiray inay sheegin hadhow haddii lagu qabsado oo laa sheekh hebel xadiiskaa kamaad maqale maxaad uga oo maanaa kugu wari waan ka wari hal qultu laka xadathanii may hal qultu laka waan ka maqlay may hal qultu laka wuu ii sheegay may hal qultu laka marka anoo fadhiyaa lagu dul akriyay may haddaasay kaa noqoto ya anigu maku odhan de waan ka maqlay ma garata waa sidaas kaas tadliisu lqaci baa la aniga waxaan doonayaa inaad ii qabato tadliisu lqaci wuxuu ka mid yahay min tadliisi alisnaad waadix waay khulaasadiisuna waxa weeyaan sheekh baa isagoo majlisu taxdiis fadhiya ayaa raawi baa isagoo majlisu taxdiis fadhiya oo ardaydiisa harara fadhidu wuxuu sheegayaa wuxuu soo aroorinayaa sanad sheekhiisii markuu marayo ayuu iska aamusay muddo kadib markuu iska aamusnaado ayuu xadiis sheegaya markaasa dadku umalaynayaan xadiiskan inuu sheekii hore ka warinay tadliisuqaci baa la siiqa si siiqooyinka wax lagu kala qaatana uu iska ilaalinaya tadliisu sukuut waa maxay waay tadliisu sukuut waa maxay tadliisu sukuut waxaa weeya kaan yadkura raawi raawigii inuu sheego siiqata taxdiisi siiqadii wax lagu kala warinayay buu sheegaya muxuu odhanaya xadathanaa wuu noo waramay iyo samictu waan maqla iyo xadathanii waa ii waramay ama akhbarani deedna u iska aamusaya uma yaskutu deedna u aamusaya siiqatu taxdiid markuu sheego aamusaya uma yadkuru wuxuu sheegayaa sheekhahu sheekh culimadiisii kamiduu sheegayaa muddo markuu aamusnaaday kadib fa yuuhimu wuxuu moodsiinayaa dadkii ag fadhiyay annahu xadatahu inuu da sheekhani xadiiskan u sheegay oo uu ka maqlay labada siiqatu taxdiis iyo iyo sheekha sheegideedana maxaa udhexeeya sukuud uu iska aamusay mashaayikhdu waxay u bixiyeen kaana tadliisu sukuut tadliisu sukuut ya waxaa la yidhi nin la dhaha cumar ibnu cali almuqadami oo culimadii ka mid a caanku wuxuu ku ahaa inuu dhaha samictu iyo xadathana dabadeedna muddu iska aamusaya muddo aan yarayn hadha bu wuxuu odhanayaa hishaam ibnu curwa ama wuxuu odhanaya sulaymaan ibnu mihraan alacmash ardaygii intii hore hayay muxuu malaynayaa dee inuu sheekii xadathanii iyo samictu lahaa inuu kan yahay dadna ku daba kabaya qarnab sheekha adhowta intaa noo sheegay bu odhanay mana jirto marka taliis sukuut baa la yidhahda ya taliiskii aamusnaanta idinku waxaa doontaan ku sheego ama jaakadaad dhaha ama aamusnaan dhaho ya waay taliisu sukuut tadliisulcadfi waa maxay tadliisulcadfi waxa weeye laba sheekh buu raawigu isku cadfaya labada sheekh uu isku cadfaya mid buu xadiisku soo wada ka maqlay ka kalena kamuu maqal markuu isugu kaa cadfay isugu kaa xidhay maxaad u malaynaysaa inuu labadaba inuu labadaba ka wada maqlay maxaa faa'iide ku sugan in maxay labadaiyo ku kala duwan yihiin iyo midku dee waxay ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa xadiiska hadduu mid qura ka maqlay oo uu kuu sheego inuu kaa qura dacfi ku sugan yahay xifdigiisa laakiin markuu laba nin kuu sheegay inaad tiraa labada nin way isxoojinayaan iyo waxa lamidkaa ah. soo marti tadiis cadfi baa la idhaha kaan yuxadita shaykhi inuu sheekhiisi ka waramo wey sheekh culimadiisa kamid u xadiis ka warinaya bisiikatin buu kaga warinaya siiqad oo musarixatin ku cad bisamaacihi minhu inuu wax ka maqlay uma yacطifu caleyhi dabeedna wuxuu ku cadfayaa aakharo mid kale oo lam yasmachu minhu aanu waxba ka maqlin uma yasuuqu xadiisa dabeedna xadiisku sii daynaya fa yuhimu wuxuu ninkaasi wuxuu moodsiinayaa ciddii la fadhiday annahu samicahu inuu xadiiskii ka wada maqlay minhumaa labadooda inuu ka wada maqlay wainamaa samicahu min alawali ka hore unbuu ka maqlo faqad u keliya soo cajiib ma nimanka muxadisiina waxaa soo qabtay ee cilmigaa fahmay ka war rag soo jeeda maynahayn sheekh walihaada culimada qaarkood waxay idhahdeen nin muqafal oo dhegweyna cilmulxadiiska kuma soo baxo ha oo iska ma garanaysaa wax kasta loo qarin karo cilmul xadiiska cilmi uu qaban karo ama uu ehel u noqon karo maa walihaada maxaynu nidhi culimadu shuruudday shardiyaan ruwaadda u shardiyaan maxaa ka mid a ay ruwaaddu ku kala fadli badan yihiin tayaqud inuu qofku soo jeedo soo ma ha waay tadliisul cadfi waa maxay tadliisul waxa weeye sheekhba baa raawi baa wuxuu ka warinayaa macalinkiisii sheekhiisii xadiis uu xadiis buu ka warinayaa siiqad inuu ka maqlay ku cad buu kaga warinaya waa sheekiisii laakin muxuu ku cadfaya muxuu ku cadfaya sheekhaan waxba ka maqal sheekhaanu xadiiskan ka maqal ayuu ku cadfaya deedna muxuu u qaadanaya qofkii warka dhegaysanaya wuxuu maqlanayaa labadan sheekhba inuu xadiiskii ka wada maqlay labadabana kamuu wada maqale midh keliyu ka maqlay taliisulcadaf baa la dhaha kaana qaar baa samayn jiray ragga qaar ayaa samayn jiray husheym ibnu basir alwasiti nin la yidhaahdo ayaa maalin ardaydiisi wuxuu ku yimi xadaanaa xuseyn mugiira can ibraahim markuu dhameeyey xadiis badan busaa ku sheegay xadaanaa xuseyn muiira xadaanaa useyn dabadeedna markuu dhameeyey ayuu ardaydiisi ardaydu arday baa u yimi ardaydiisi kamid ah waxay dhaheen sheekeena husheym bnu bashiir alwasiti bal maanta waxaynu ka odhanaynaa xadiis aana tadliisin noo sheeg ya aynu maanta ku odhan inamariyadha way soo raaceen n xadiis aanu tadliisin mooyaane xadiis kale maanta ka qaadan mayno midha oo yimaadeen uu fahmay inay soo tashadeen dabadeedna tadliiskan tadliisulcadaf bu isticmaalay xadathanii xusaynun xusein waa raawi u wax ka maqlay xuseyn bisad laakiin wuxuu ku cadfay raawi mukiiro lanaan waxba ka maqal hadhow markuu xadiistii u dhameeyey bu ku uri waaryaane maanta wax tadliisa ah ma idiin sameeyey markaasuu yadhaheen may maanta tadliiski waa iska daysa <laughs> markaasu yihi war ma haysaan maanta tadliis baa ka dharagteen <laughs> ya sababtu tahay xadiistaan idiin sheegay xuseyn baan ka maqlay mukiirahan ku cadfay kamaan maqal axaadiista wmugiira ayru masmuucin li inamaa qultu xadaanii xusaynun ayaan wamuiira muiira waan ku cadfay une laakiin muiira xaysan kama maqlo xaystan iyadoo min masmuucaati minhu ah ma jirto marka taana taldiso cadaf ayaa la yidhaahdaa waxaa laga yaba inad isweydiiso muxadisiintu maxay taldiiska u sameynayeen maxay ka faa'iidayeen maxaa ku kalifay warkaa kullu wuxuu inoogu iman ayuu inaguma dara halkan maxaan kuugu sheegay tadliis اlqaطci iyo tadliis الsukuut iyo tadliis esh iyo tadliis اlcadf saddexdaasi waxay ka mid yihiin min aqsaami esh tadliis lisnaad wayna kala badan yihiin qaarkood waa naadir waay tadliis baa jira la tadliis taswiya tadliis taswiya aan ku fahansiiyey intaanan akrin tadliis taswiya waxa weeyaan raawi ruwaadda ka mid a ah. ayaa xadiis buu maqlaya sanad buu xadiiska ku warinaya xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira nin daciifa oo hadduu sanadka u daayo lasoo qabanayo xadiisku inuu daciif yahay caddaanayso wuxuu doonayaa markaa xadiiskan inuu dadka u tuso inuu xadiis saxiixa yahay hadda warkaa u fiirso xadiis baa uu wariyey sanadka xadiiska waxaa ku jira raawi daciifa laga yaabo inuu dacfigiisu aada u daran yuu shadiid yahay uu raawigaasi kadaab yahay ama mutahamun bilwadci uu yahay ama raawi sayi eh, sayi lxifdi jiddan faaxish lhalad ruwaadda ay yidhaahdeen eh, ruwaadda la yidhi uu ka mid yahay ya raawigaasi hadduu sanadka u daayo ama uu kaku wariyo sida uu yahay markaba waa la soo qabanaya xadiisku inuu daciif yahay waa nin la yaqaan de muxuu samaynaya marka raawi mudalisa ayaa intuu yimaado ayuu sanadkiisaa u eegaya labada ninuu ninkaasi u dhaxeeyo ninkaa daciifka ahi labada nin ee ninna isaga ardayga waa ninna isagu sheekha u yahay ee hareeraha kaxiga haddii ay kulmeen labadaa nin labada ninbana fiqaad ay yihiin oo laba nin oo xadiiskooda lagu kalsoon yahay ay yihiin oo xifdigood iyo dabdigood iyo cadaaladooda rag aan wax laga sheeginaynin oo rag toosana yihiin isna soo gaadheen wuxuu ogaanayaa labada nina ninkan u dhexeeyaa laba ninoo isa soo gaadho iyaga laftooda wax kala qaatay inay yihiin ma aragtaad labadoodubana xufaad cuduulay yihiin muxuu samaynaya kii daciifkaa buu dhexdooda ka saarayaa labadoodu isqabadsiinaya sanadkii muxuu noqday sanadkii wuxuu noqday sanad qurux badan soo ma taswiya la yidhaha taswiya ya waa simitaan kaanahu inuu sanadku markii hore kala dhaadheeraayo mushkiladii haysatay dabeedna markii dambe si fiican loo qurxiyo loo simay muxadisiinta qaar tukood waxa u yaqaanaan jawdatl tajwiid bay u yaqaaneen tajwiid tajwiidku maaha kiyaa taqaaneen ya tajwiidku kaa taqaaneen maaha tajwiid halkan muxadisiintu waxay uga jeedaan tadliis taswiya waa uu qurxiyey sanadka ninkaas marka ninkaas yuu meesha ka saaray nin daciifo xadiiskuba dee uu loo daciifin lahaa darti muxuu isla helay marka laba nin oo aan la dhaadaynin oo aan la soo qabanaynin oo aan la is aanay caddayn inaanay wada kulmin laba ninoo wada kulmay ayaa hareeraha ka xiga kuwaasuu ku qurxinaya meesha waadix soo ma tadliisu taswiyi waxaa la dhahaa waa sharu anwaaci tadliis anwaac noocyada tadliiska nooca ugu sharka badan uguna faaxishsan weeyaan waay muxuu ku yihi sheekhu wuxuu ku yihi wahuwa an yusqida waa inuu raawigii rido an yusqida waa inuu rido raawiyan raawi buu ridayaa bayna hiqatayni laba ninoo hiqaadoo xufaadoo cuduula raawi u dhaxeeya labadaa hiqaadoo qad samica uu ka maqlay labadan hiqaadaahi ee ninka raawiga daciifka ay udhaxeeya qad samica wuu ka maqlay axaduhumaa midkood min alaakhari ka kale wax ka maqlay laba labadan raawi ee hiqaada ah ee ninkan daciifka ay ku kala dhex jiro waa laba ninoo wax kala maqlay iyaga laftoodu wax kala qaatay hadday yihiin laba ninoo waxba kala qaadan ama aan isku casriba ahayn ama aan isku dabaqad ahayn dee hadduu ninkan meesha ka saaro muxadisiinta ninkii dadka dabaqaadkooda yaqaanay ee cilmiga xadiiska iyo ruwaadiisa yaqaanay markaba wuu soo qabanay wa wari wari wari inoo kaadiya inoo kaadiya waa rebel iyo hebel miyagaa weligood geeloodba meel may wada daaqin waa lasoo qabanay ma aragta markaas taasuu ka digtoon an yusqida waa inuu rido raawiyan buu ridayaa raawi oo bayna hiqatayni raawi laba nin oo hiqaada udhexeeyuu ridayaa labada hiqaadoo qad samica uu ka maqlay axaduhumaa midkood min alaakhari ka kale wayajcala wuxuu dhigayaa meeshii siiqatan siiqo oo tuuhimu moodsiinaysa samaaca alawali ka hore inuu ka maqlay xadiiskan min alaakhari ka dambe labadan iqaadaana markuu xadiiskii u kala naqlinayo odhan maayo hebel baa hebel wax ka maqlay ee wuxuu odhanayaa can iyo qaalo iyo anna iyo buu isticmaalaya siiqad aan ku caddayn inay labadoodu xadiiskan kala maqleen walow waxyaabo kalebaa a kala maqlaane wayajcalu wuxuu meeshii dhigayaa siiqatan siiqo iyo qaab tuuhimu moodsiinaysa simaacal awali ka hore inuu wax ka maqlay mi haada alxadiis inuu ka maqlay bicaynihi inuu kakale ka maqlay wa fii xaqiiqati almri sida xaqiiqaduna waxa weeye lam yasmachu minhu kamuu maqan isaga e nin isaga kamuu maqale nin labadooda udhexeeyu ka maqlay e dee meesha lagu xadfay ruwaadda warkaa aadka u samayn jiray waxaa ka mid a nin la idhaha baqiyat ibnu waliid waa ninka kusoo baxay hadalka mashhuurka ah axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya axaadiisu baqiya laysat naqiya axaadiista daaraqudni waa laga sheegay inuu yidhi hadalkaas ayma waa abu abu misr alkhasaanina waa laga sheegay axaadiisu baqiya baqiya axaadiistiisu baqiya ibn lwaliid alkulaaci ama alkalaaci waxa waa nin ruwaadda xadiiska ka mid ah muxadisiinta qaar baa waxay dhahdeen axaadiisu baqiya baqiya axaadiistiisu laysat naqiya maaha saafi fakun minha calaa taqiya atenshan badan ka qabay dhah aada isaga hubi aada isaga hubi axaadiistaas waayo waxyaabaha lagu bartay waxaa ka mid ahayd raawigaasi tadliisu taswiya inuu raawi ruwaadda ka mida oo daciifa inuu sanadka ka saaro laba nin oo hareeraha ka xigo oo fiqaadana uu isku xidho oo uu xadiiskii ka wada wariyo haddayse soo gaadheen wax kala maqleen laakiin siiqo aan ku caddayn inay xadiiskan kala maqleen buu uga kala warinaya dhammaan kuwaasi waxaa la idhahdaa waa min anwaaci tadliis lisnaad waa min anwaaci esh tadliis lisnaad waanay ku kala duwan yihiin xagga kahrada iyo badnaanta iyo yaraanta iyo isticmaalka ay way ku kala duwan yihiin nooca labaad ee tadliiska ka mid ihii waa tadliisu shuyuukh isagana waynu u iman doonaa tadliisu shuyuukh isaga warkiisu wuu kooban yahay oo darsiga dambe ayaynu insha allahu tacaala ku sheegi doonaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk